bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin wrafca wاlnasba jcalan icraaba lismin wa ficlin naxwu lan ahaaba wاlsmu qad khusisa biاljari kama qad khusisa alficlu bian yanjazima farfac bidamin wansiban fatxan wajur kasran kadikru llahi cabdahu yasur wajzim bitaskiinin wagayru ma dukir yanuubu naxwu jaa akhuu bani namir warfac biwaawin wansibanna bilalif wajrur biyaain maa min alasmaa asif min daka duu in suxbatan abaana walfamu xaytu lmiimu minhu baana abun akhun xamun kadaaka wahanu wannaqsu fii hada alakhiiri axsanu wa fii abin wataaliyayhi yanduru wa qasruhaa min naqsihinna ashharu wa shardu da licraabi an yudafna la lilyaaka jaa akhuu abiika dactila bilif irfaci lmuhanna wakila idaa bimudmarin mudaafan wusila kiltaa kadaaka hnaani wahnataani kabnayni wabnatayni yajriyaani wa takhlufu lyaa fii jamiici hal alifi jaran wa nasban bacda fatxin qad ulif wrafca wanasba wajcalan yeel alrafca wanasba rafca iyo nasba waxaad ka yeeshaa icraaban icraab ka yeel lismin ismi uga yeel iyo wa ficlin ficli naxwu lan ahaaba weeye walismu ismiga qad khusisa waa la khasisay biljari jar ayaa lagu khasisay kamaa qad khusisa sida loo khasisayba alficlu ficliga bian yanjazima inuu jasmumo farfac rafci bidammin dama ku rafci wansib annasbi fatxan bifatxin fatxa ku nasbi wajura jar kasran bikasrin kasra ku jar wadaalika ka dikrullaahi cabdahu yasur weeye wajzim jasmi bitaskiinin sukuun ku jasmi wagayru maa dukira kaa la sheegay keyrkii yanuubu naa'ib buu noqoni naxuu jaa akhuu banii namir iyo wixii lamida weeye waxaan ku soo jirnay baabulmucrabi waalmabniyi waxaanan soo sheegnay baabkaa saddex arrimood ayuu uga hadlayey laba arrin ayaa muhim ahayd arrinna istidraad ahaan ayuu u raacinayay labada arrim ee muhimkee uu baabka kaga hadlayey wuxuu ahaa kow ee kelimooyinka waxyaabaha icraabka aqbalayo oo in la icraabo ay suuroobi karto iyo waxyaabaha aan la icraabi karin ee mabniga ah arrinka waa ka soo baxnay cashirkii shalugaha arrinka labaad uu ka hadlaya waxa weeyaan icraab iyo calaamaadkii alqaabu licraab ama aqsaamu licraab iyo calaamaat licraab arrinkaana arrin labaad weeye uu ka hadlayo musanifka oo meesha uu ka bilaabaye mas'alo saddexaad ayuu istidraad iyo munaasabo ahaan u raaciyey ee kelimooyinka icraabka lagu qadarayo icraabka wuxuu u qaybsamaa saddex qayb icraab lafdi maxalli iyo taqdiiri icraabka haddeer uu ka hadlayaa waa icraabkii lafdiga ahaa icraab taqdiiri ah ayuu istidraad ahaan u raacinayaayo icraabka mawaadicda lagu qadaro ayuu sheegi doonaa kuna khatimi doonaa baabka halkan wuxuu ka bilaabayaa qaybtii labaad oo ah alicraabu wa usuulu licraabi wa nuwaabu licraab ama icraab iyo calaamaat licraab aqsaamu licraab iyo calaamaat licraab awalan alicraabu lafdigaa macno ahaantii xagga luga carabiya icraab macaani badan ayaa lagu ilaaqaa macaanidaana waxaa ka mida altaxsiinu alibaanatu lfasaadi isaalatulfasaadi idil waa la yidhaahdaa wax la wanaajiyo in wax la caddeeyo fasaad in la tirtiroo la baabi'iyo la zuuliyo waxyaabaha iyo waxyaabo kale oo la mide ayaa lagu iطlaaqa icraab waa xagga luqada isilaaxa naxwiyiinta icraab waxay u yaqaanaan laba qayb ayuu u qaybsamaa oo laba madhab ayay isugu khilaafsan yihiin naxwiyiinta icraab tacriifinta ay isilaax ahaan tacriifinayaan qolo waxay leeyihiin icraabku waa lafdi qolona waa macnawi bay leeyihiin waa lafdi macnaheeda waxa weeyaan shayga lagu hadlaye kelimada aakhirkeeda fuulaya kaa laftiisa icraaba ah. waa macnawina waxa weeye shayga lagu hadlaye kelimada aakhirkeeda fuulaya icraabkii laftii ma aha ee waa calaamad icraabka tusini calaamad ama sumad weeye islamarkaana icraabka calaamad u ah icraabku waa lafdi iyo waa macnawi labadaa wej ayaa la isugu khilaafsan yahay wejka hore lafdi waxaa wataa basriyiin iyo jumhuuru naxwiyiin imaam eh, musanifka ayaa ka mid ah waxay leeyihiin icraabku waa lafdi waxayna ku tacriifinayaan icraab lafdi weeye marka la yidhaahdo aharun daahirun ow muqadarun yajlibuhu lcaamilu fii aakhiri ilkelima waa aar raad muuqda weeye ama qadaran caamilkana uu saarayo kelimada dabayaaqadeeda oo marka aan idhaahno jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin dammaha iyo fadxaha iyo kasraha zayd aakhirkii saaran caamilka jaa'a iyo ra'aytu iyo ba'dana ay keeneen ee xarakada aakhirka saaran laftiisa icraabkii ah aharun daahirun aharka waa waxaa ka muuqanaya kelimada dabayaaqadeedaoo damme iyo fadxa iyo kasre iyo wixii ka naa'ib noqonay aharun daahirun aw muqadarun ama la qadarayo jaaa muusa ra'aytu muusa oo kale yajlibuhu lcaamilu fii aakhiri lkelimati caamilka kelimada dabayaaqadeeda uu ku soo jiidayo waxaa la mid ah tacriifkaasi in la yidhaahdo alxarakaatu wsakanaatu wanuwaabuha alatii yajlibuha alcaamilu fii aakhiri lkelima waa lamidu ahar iyo xarakaad iyo sakanaad waa isku macna alxarakaatu wsakanaatu wanuwaabuha xarakaad iyo sakanaat iyo waxyaabihii ka naa'ib noqonayey islamarkaana caamil kelimada dabayaaqadeeda uu ku soo jiidayey kaasaa icraaba sidaa ayay leeyihiin qolyaa sidaa u tacriifiya waa qolyaha ku wado icraabka inuu yahay lafdi qoladaasi jaaa zaydun markay icraabayaan waxay leeyihiin jaaa ficlun maadin zaydun faacilu jaaa marfuuc wa rafcuhu damatu calaamatu rafcihi ma dhahayaan wa rafcuhu damatu daahiratun fii aakhirihi rafcihiisa waa damahan aakhirka ka muuqda oo damahan aakhirka ka muuqdaa calaamad ma ahee waa rafcihii laftii qoladaa waddadaasay ku tacriifiyeen waayahay qolada macnawi ku wadaana waxay leeyihiin ay ku tacriifinayaan sida ajruumigii oo kale takyiiru awaakhir ilkelimi liikhtilaafi alcawaamil idaakhilati calayha lafdan ow taqdiiran isbeddel kelimada dabayaaqadeeda ku dhacayo caamil horay ka galayna uu keenayo islamarkaana muuqda ama qadaran isbeddelkaasi waa shay macnoo caqliga lagu garan karayo waxyaabaha kelimada dabayaaqadeeda fuulayana isbeddelka caqliga aad ku garatuu calaamad u yahay oo lagu garanayaa qoladaa macnawi ku wadana sida ayay ku tacriifinayaan sidaasi lamida ayay binaha isugu khilaafsan yihiin oo qaar waxay leeyihiin binaha waa lafdi qaarna waa macnawi ayay ku sheegayaan waayahay binaha qolada lafdi ku wada waxay leeyihiin alxarakaatu wsakanaatu wanuwaabuha allaasimatu fi aakhiri ilkelimati ligayri caamilin walaa naqlin walaa itbaacin walaa takhallusin min iltiqaa'i saakinayni walaa xikaayatin kelimada dabayaaqadeeda laasimida ay laasimi xarako ama sukuun ama waxyaabihii ka naa'ib noqonayey waxaa kelimada aakhirkeeda saaranna caamilbu uusan keenin itbaac kelime kelime kale la raacinaya ma ayane alxamdi lilaahi qiradaas haddii la aqriyo oo kale ma aha takhallus min iltiqaa'i saakinaen looma keenin naqli xaraka meel hore laga soo raray ma aha itbaac looma keenin waxyaabahaasi looma keenin kaasaa waxaa la yidhaahdaa bina oo waa shayga dabayaaqada kelimada saaran oo sukuunka ah ama xarakada ama waxyaabihii ka naa'ib noqonayey ah qolada macnawi ku wadaana waxay leeyihiin binaha waxay ku tacriifinayaan luzuumu aakhiriilkelimati xaalatan waaxida kelimada dabayaaqadeeda laasimidda hal xaala ay laasimto kaasaa bina la yidhaahdaa luzuumu aakhiriilkelimati xaalatan waaxida waa shay caqli oo caqli oo lagu garanayo macna caqliga lagu garanayo wey wax muuqanaya ma aha waxyaabahan kelimada dabayaaqadeeda ka muuqanayaana kaa caqliga lagu garanayu calaamad u yahay sidaa ayay ku tacriifinayaan icraab sida aan usoo tacriifinay waa tacriifka mashhuurkee la yaqaano waxaa dhici karaa fii bacdi alaxyaan in lagu ilaaqo icraab tatbiiqu lkelimati cala alqawaacid alcarabiyati kelimada qawaacidda carabiyada in la waafajiyo icraab in la iska yidhaahdana way dhacdaa oo kelimada inayan mucraba ahayn oo mabni ay tahay islamarkaana icraab lagu sheego maxaa loogu sheegaya icraab tacriifkii haddeer aan soo sheegnay looma wade waxaa loo jeedaa kelimadan qawaacidda carabiyada eh, in la tadbiiqiyo oo keli ah waxaa lagu leeyahay acrib darabtuka darabtuka bal icraabniyahu hee darabtuka wax icraabanba kuma jiro oo daraba waa ficil maadi waa mabni ta'da waa damiiro waa mabni kaafka waa damiiro waa wada mabni maca daalika icraab baa lagu leeyahay oo macnaheeda muxuu yahay hee kelimadani qawaaciddii carabiyada waafajiyaa loo jeedaa oo daraba talow icraab iyo bino waxa ay qaadanay haddii ay mabni tahay waxa lagu binaynaya sheeg ta'da sidoo kale kaafka sidoo kale sidaa ayaa loo jeedaa tadbiiqu lkelimati cala alqawaacid alcarabiyati ayaa loo jeedaaye tacriifka hore inaan loola jeedin yaa dhici karta oo sidaa lagu ilaaqo waayahay musanifka wuxuu leeyahay <clears throat> alqaabu licraab ama aqsaamu licraab afar qeyb weeye rafcun iyo nasbun khafdun iyo jismu waa sidii a soo marnay afartaas waxaa la icraabaa wuxuu noo soo sheegay inuu yahay ficli mudaarici ismi ismiga mucrab iyo mabni buu u qaybsamaya wuu soo sheegay ficliga mudaaricoo labadii nuun ka dharbeelayna mucrab weeye wuu soo sheegay kelimo kaloo la icraabaa ma jirto haddaba ficli mudaaric iyo ismi rafcun nasbun khafdun jasmun siday u gelayaanoo loogu icraabaya laba way wada leeyihiin rafcun iyo nasbun ismi iyo ficli labadaba waa lagu icraabaa khafdun ama jarun mid la yidhaahdaaba ismigaa iskale goonni u leh jasmunna maxaa iskale ee eh, ficliga alqaamlicraab ama aqsaamu licraabkaasi wuxuu leeyahay usuullicraab iyo nuwaablicraab usuullicraab waa afar ismiga la rafcinayo ama ficliga la rafcinaya dame in lagu rafciyaa asala kelimada la nasbinaya fadxa in lagu nasbiyaa asala kelimada la khafdinaya kasre in lagu khafdiyaa asala kelimada la jasminayaana sukuun in lagu jasmiyaa asala afartaasi usuululicraab ayaa loo yaqaanaa dammatun fadxatun kasratun sukuunun afartaa ayaa waxay tahay usuululicraab bishardi mid walba baabkiisi waa inuu jooga oo dammatun oo baabu rafce joogo fadxatun oo baabu nasbe joogo kasratun baabuljar joogo iyo sukuunun oo baabuljasme joogo afartaasi usuululicraab baa la yidhaahdaa afartaa usuusha ah wixii aan ahayn nuwaabul icraab bay noqonayaan naa'ib bay noqonayaan qolada naa'ibka noqonina haddii la boosdiyaa waa toban haddii la ikhtisaariyaana waa toddoba haddii la basdiyaa toban weeyo damma saddex ayaa ka naa'ib noqota waaw iyo alif iyo nuun fadxana afar ayaa ka naa'ib noqota isku dar toddobay noqonayaan kasrana labaa ka naa'ib noqota ku dar sagaal wey sukuunna hal ayaa ka naa'ib noqdaayoo xadaf ah toban sidaa ayay ku noqonayaan haddii la bastiyo haddii la ikhtisaariyaana toddobay noqonayaan toddobadaasi waxa weeyaan waxaa naa'ib noqonaya kasra oo jamc mu'anasu saalim marka la nasbinaya ka naa'ib noqonay fadxadii fadxa oo maa laa yansarif oo la khafdinaya ka naa'ib noqonay kasradiisii waaw iyo alif iyo nuun iyo ya iyo xadaf toddobadaasaa naa'ib noqoni toddobadaa nuwaabta ahee naa'ibka noqoni toddoba baab bay galaan toddobadii baab ayuu sardin doonaa doonaayoo dabada uu ka mari doonaa oo wuxuu u soo hormarinayaa alasmaa'u sita tatniyaa ku xigta jamcu mudakaru saalim maa laa yansarif jamcu mu'anathu saalim afcaal lkhamsa iyo muctalaakhirficliga muctalulaakhirka toddobadaa baab ayuu sidaa u sardin doonaa oo nuwaabta mawaadicda iyo meelaha ay gasho ah. sidaa ayuu u hadli doonaa warka wrafca wajcalan alrafca mafcuul awal weeyaan oo ay leedahay ijcalanna wanasbana way ku cadfan tahay icraabanna mafcuulu aanigii weeye waxaa lagu bushinayaa ficliga nuunu tawkiid lagu akiday macmuul uu leeyahay in laga hormariyaa naxwiyiin ma ogola sababkana waxa weeyaan ficligan sababka loo tawkiidinayaa waxay tahayba dan gaar ahaaneed ayaa laga leeyahay oo jumlada asagaa maqsuudka ah mar hadduu si gaar ahaaneed maqsuud u yahay macmuul in lasoo hormariyaa maqsuudnimadii bay wax u dhimi marka in laga soo hormariyo ma ahayn daruuratu nadmi weeye ayuu usoo hormariyey musanif meelo badanna uu isticmaali doonaa wajcalan yeel alrafca rafca iyo wanasba nasba waxaad yeeshaa icraaban icraab ka yeel lismin ismi uga yeel iyo wa ficlin ficli naxu lan ahaaba cabsani maayo wy anigu heybaysan maayo lan xarfu nasbin ahaaba ficlu mudaaricu mansuubun bilan wa nasbuhu fatxatu aahiratu fi aakhirihi ama wa calaamatu nasbihi fadxa labadii madhab wey walismu ismiga qad khusisa waa la khasisay biljari jar ayaa lagu khasisay kamaa qad khusisa sida loo khasisay alficlu ficliga sida loogu khasisay bian yanjazima inuu jasmoomo oo jasmo ay gasho ficliga sida walismu qad khusisa biljari kamaa maada waa masdariya kamaa qad khusisa ka khtisaasi lficli bilinjizaami antana waa masdariya farfac rafci irfac wansiban wajura dhammaan mafcuulkoodii baa wada xadfan farfac rafci maa tarfacuhu waxaad rafcini bidammin dama ku rafci waa usuulu icraabkiye wansibanna nasbi maa tansibhu waxaad nasbinina waxaad ku nasbisaa fatxan bifatxatin fatxa wa jura jar maa tajuruhu waxa aad jari bikasratin kasra ku jar wadalika ka dikrullaahi cabdahu yasub dikru wuu rafcisan yahay calaamatu rafcada ama rafcada waa dabada daahirka ah allaahi wuu jaran yahay calaamatul-jarka ama jarka waa kasrada daahirka ah cabda wuu nasbisan yahay mafcuulu bihi weeye calaamatu nasbada waa fatxada ama nasbadii waa fadxada yasuru ficil mudaaric weeye wuu rafcisan yahay rafcadiisana waa damada ama calaamatu rafcadiisa waa damada dikrullaahi masdarun mudaafun limafcuulihi cabduhuna faacil laga dhigo ama dikrullaahi masdarun mudaafun lifaacilihi cabdana mafcuul laga dhigo waa sida uu xarakeeya labadaba waa karta waxaase fiican qaabkan uu xarakeeyey oo masdarun mudaafun lifaacilihi in laga dhigo waayo masdar mafcuulkiisa inta loo idaafeeyo faacilkiisa haddana in lasii dabadhigo wax la yaqaana ma aha sida haalibkaee daruuratu nadbi waa khaas ku yahay baabulmasder aan ku mari doonna insha allah macnihiina wuxuu noqonayaa ka dikrullaahi ilaah xusidiisa iyo sheegiddiisa kheyr iyo wanaag uu ku sheego cabdahu addoonkiisa uu sheego yasuruu addoonkay farax geliye wajzim jazmi bitaskiinin sukuun ku jazmi wajzim maa tajzimu waxaad jazmini waxaad ku jazmisaa bitaskiinin sukuun waayru maa shay keyrkii dukira la soo sheegay usuulul icraabka aan kuu soo sheegay waxaa la rafcinaya dame in lagu rafciyaan kuu soo sheegay waxaa la nasbinaya fadxa in lagu nasbiyaan kuu soo sheegay waxaa la khafdinaya kasre in lagu khafdiyaan kuu soo sheegay waxaa la jasminaya sukuun in lagu jasmiyo afartaasaan kuu soo sheegay soo maaha waayru maa shay keyrkii dukira la soo sheegay yanuubu naa'ib buu noqoni ka aan kuu soo sheegay wixii aan ahay naa'ib weeye naxwu jaa ahuu banii namir akuuhu rafcisan yahay calaamatu rafcadiisa maxaa la rabay inay noqoto damma ilaa usuulu licraab damma weeye dama laguma rafcinina wow ayaa lagu rafciyey wowdani maxay tahay naa'ibatun can idam damaday naa'ib ka tahay banii wuu jaran yahay calaamatul-jarkiisana ya'da weeye haddii la jaraya kasre in lagu jaray ahayd oo asal ahaan lahayd kasre laguma jarina ya baa lagu jaray ya'dani naa'ibatun can naxu jaaa waxaa yimid akhuu banii namir reer banii namir walaalkoodii ayaa yimid oo jaaa ficlun maadin mabniyun calaa fatxin muqadarin cala lalfi maxduufati lidaruurati nadmi ahuu waa faacil marfuuc wa rafcuhu alwaaw ama calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasbaaci sita wuu soo wadaa akhuu mudaaf banii mudaafun ilayhi majruurun bilmudaaf wa jaruhu ama wacalaamatu jarihi alyaau niyaabatan can ilkasra liannahu jacul mudakar saalim banii mudaaf namirna mudaafu ilayhi wrfac biwaawin wansibanna bilalif wajruc biyaain maa min alasmaa asif warfac ku rafci biwaawin wow ku rafci wansibanna ku nasbi bilalifi alif ku nasbi wajruur ku jar biyaain ya ku jar maa waxa asifu aan tilmaami doono min alasmaa'i asmaa xaal uu ka mid yahay baabu niyaabadii ayuu bilaabay musanifka raxmatullaahi calayhi ee niyaabada toddoba baab bay gashaa toddobadaa baab shan asmaa weeye labana waa afcaal shanta asmaaduu xidhiidrinayaa marka hore asmaau situ usoo hormariyey tatniya ku xiga jamcu mudakaru saalim jamcu mu'anasu saalim maa la yansarif shantaasu isku xijisiinaya kadibna afcalulamsa iyo muctalulaakhir labadaasu u dambaysiinaya asmaau sita ayuu bilaabay oo asmaau sita marka la icraabayo madhabka mashhuurka horta asmaau sita laba iyo toban wej baa laisugu khilaafsan yahay sida loo icraabayo laba iyo tobanka wej ee laisugu khilaafsan yahay laba madhab ayaa ugu xoog badan madhab mashhuur la yiraahdo iyo madhab saxiix la yiraahdo labadaas ayaa ugu xoog badan madhabka mashhuurkaa waa madhabka musanifka uu maraya xaalatu rafcada in waaw lagu rafciyo abuuka akuuka xamuuka fuuka duu maalin xaalatu nasbadana alif lagu nasbiyo abaaka akhaaka xamaaka faaka daa maalin xaalatuljarkana ya lagu jaro abiika akhiika xamiika fiika dii maalin la yidhaahdo madhabka mashhuur weeye waa madhab caana naxwiyiinta dhaxdooda waa la wada yaqaanaayoo caan waa yahay madhab labaad waxa weeyaan saxiix ayaa loo yaqaanaa madhabkaa dambe xaalatu rafcada dammatun muqadaratun cala alwaawi in lagu rafciyo xaalatu nasbadana fatxatun muqadaratun cala alalifi xaalatuljarkana kasratun muqadaratun cala alyaay oo la yidhaahdo jaa abuuka abuu faacilu jaa marfuuc wa calaamatu rafcihi ama rafcuhu dammatun muqadaratun cala alwaawi wowda dusheeda dame ku qadaran weeye ra'aytu abaaka abaa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alif marartu biabiika abii majruur calaamatu jarihi kasratu muqadaratu cala alyaai madhab labaad wey madhab saddexaad wuxuu yahay in la yidhaahdo laba juz baa laga icraabi asbaau sitaha laba juz ayaa laga icraabiyo xaalatu rafcada wowda lagu rafcinayo calaamatu rafca ah damaha wowda ka horeeyana calaamatu rafca waay wowda iyo damaha calaamatu rafca isla ah saddex kelimaana sidaa loo icraabaayo bacdu naxwiyiin ay wataan arrin laisku waafaqsan yahay maaha saddexaa waxaa ka mid a ah imra lafdiga imra'un ah hadduu rafcisan yahay ra'da hamsada dambe damisan ayaa la raaciyaa imru'un baa la yidhahda in imru'un halaka laysa lahu walad hadduu nasbisan yahayna ra'da waa la fadxiyaayo hamsaha fadxaha fuulayaa la itbaacinaya imra'an hadduu jaran yahayna kasraha hamsada saaran ayaa ra'da la itbaacinayaayo likulli imri'in minhum yaad leehay likulli imri'in oo ra'dii waad kasrin hamsadana waa kasrin laba juz ayaa laga icraabi ayay bacdu naxwiyiin leeyihiin arrin isku waafaqsan yahay maaha hamsada damaha saarna xaalatu rafca weeye ra'da ka horena damaha saarna xaalatu rafca weeye ay leeyihiin oo labadaa juz ayaa laga wada rafcin nasbahana sidoo kale waxaa la mid ah ibnun haddii miim lagu daro oo ibnamun la yidhaahdo xaalatu rafcada ibnumun xaalatu nasbada ibnaman xaalatuuljarka ibnimin in la yidhaahdo insha allahu tacaalaa waxaan ku mari doonnaa hamsatulwasli baabkeedii waa yahay asmaau sitana ku dar saddexdaa qayb ayaa laba jus laga icraabaa asmaau sita wuxuu ka mid yahay asmaada laba juz laga icraabayo oo calaamatu rafcadiisa wowda iyo damaha ka horeeyo xaalatu nasbadana alifta iyo fatxaha ka horeeya xaalatuljarkana yada iyo kasrada ka horeeyo qolana sidaa ayay u icraabayaan laakiin sida raajixa mashhuurka ee la wada yaqaano waa sida musanifka uu maray asmaau sita wuxuu waxyaabaha nuwaabta kale khaas kale yahay isagoo mufrad ah ayaa waxaa lagu icraabayaa niyaabo weliba xuruufa ah. ismi mufrad ah isla markaana niyaaba xuruuf lagu icraabaya asmaau sita keli ayaa jira ismi kale oo mufrada ma jiro waayahay waxaa kaluu ku khilaafsan yahay asmaada xuruufta ama kelimooyinka xuruufta calaamatulicraab ayay u noqoni xuruufta calaamatulicraabka ee waa zaa'id kelimada lagu soo daraa ee kelimada ka mida ma aha asmaa'u sita laamtiisi weeye waxa calaamatulicraab u noqonayo oo abuuka marka aad leedahay wowdani ismigay ka mid tahay ismiga aslulwadcigiisa saddex xaraf ayuu ahaa abagun ayuu ahaa laamtiisii ayaa la iska xadfay marka aan la idaafayninoo abun baa la yidhaahdaa ictibaadan baana loo xadfay ligayri cilatin tasriifiya cillo sarfiya la'aanteeda ayaa loo xadfay hadhow marka la rafcinayo in xaraf lagu rafciyo la doonayo wawdii baa la soo celini wawdii asalka ahayd ee laamulkelim ahayd kelimo kale la icraabaye laguna icraabayo xaraf xarafkana iyada uu ka mid yahay ma jiro xarafka lagu icraabaya xaraf zaa'idoo gadaa laga keenayo weeye asbaau sita waxyaabaha uu khaaska leeyahay ayay ka mid tahay isagoo mufrada xuruuf in lagu icraabayo naa'ib iyo laamtiisa calaamatlicraab inay u noqoni farfac rafcii bidamin irfac insiban jura saddexda ficli warfac wansiban wajruur saddexda ficli maa min alasmaa sif ayay ku tanaasucayaan maada mafcuulu bihiga ah. ficliga u dambaysay saddexda horena ka goobaabu tanaasuc ayaan ku arki doonnaaye warfac rafcii biwaawin wow ku rafci wansibanna ku nasbi bilalifi alif ku nasbi wajrur ku jar biyaain ya ku jar maa shayga asifu aan tilmaami doono minal asmaa'i asmaa xaal uu ka mid yahay asifu jumladeeda waxaa lagu silaynay maada mafcuulu bihigiioo xadfan iyo caa'ida minal asmaa'ina mafcuulu bihigu ayuu xaalo ka yahay min daka duu in suxbatan abaana walfamu xayu lmiimu minhu baana abun ahun xamun kadaka wahanu wanaqsu fi hada alakhiiri axsan wa fii abin wataaliyayhi yanduru wa qasruhaa min naqsihinna ashharu min daaka asmacda aan sifaynaya ayuu ka mid yahay duu lafdiga duu ah in abaana waa haddii uu muujiyo suxbatan saaxiibnimo abaana waa haddii uu muujiyo walfamu famna waa ka mid min daaka asmaada aan sifayn ayuu ka mid yahay duu lafdiga duu ah in suxbatan in abaana waa haddii uu muujiyo suxbatan saaxiibnimo abaana waa haddii uu muujiyo waalfamu famna waa ka mid waalfamu wadaalulfami famka kii tusinayana waa ka mid xaytu meel ayuuna uga mid yahay almiimu miim baana uu fogaado minhu famka uu ka fogaado abun iyo akhun iyo xamun iyo wahanun alfaadaasi kadaaka kuwaa horay la mid yihiin wanaqsu nusqaamin fii hada alakhiiri kan dambe la nusqaamiyaa axsanu wanaag badan wa fii abin wataaliyeyhi wayanduru nusqaamintii naadir weeye fii abin ab iyo wataaliyeyhi labada ku xiga ayuu naadir ku yahay wa qasruhaa maqsuur ka dhigiddeedaabaa ashharu ka caannimo badan min naqsihinna nusqaamintoodaay ka caannimo badantahay ay ka mashhuursan tahay ee asbaa'u sitihi ayuu kuu tirinayaa alfaadooda lix lafdi weeye lixdaa lafdi waaduu iyo fam iyo aqun iyo abun iyo xamun iyo hanun lixdaa lafdi wey lixdaa lafdiyee musanifka uu tiriyey raxmatullaahi calayhi lafdiga duu ah laba shardi oo keli ayaa loo shardini marka lagu rafcinaya xaalatu rafcada wow xaalatu nasbada alif xaalatuljarkaya famna saddex shardi ayaa loo shardini afarta kalese shan shardi ayaa loo shardin doonaayo musanifku u soo wada duu laba shardi ayaa loo shardiniyo awalan waa inay tahay duu bimacnaa saaxib duu bimacnaa alladii ayaa jirtaayoo reer qole la yidhaahda ay leeyihiinoo mawsuulaad uu ku keeni doono taa waa inayan ahaynee duuda waa inay tahay bimacnaa saaxib shardi weeye in suxbatan abaanadaas wey shardigaas shardi labaad duuda waa inay mufrad tahay weliba mudakar tahay mufrad mudakar ah taniye iyo jamac iyo mu'anat haddii ay noqoto si kala loo icraabaya ee mu'anat haddii ay noqoto xaraka daahira la icraabi daatu baad leedahay ra'aytu daata maali daata mafcuulun bihi mansuub calaamatu nasbada fatxada waa yahay taniye haddii ay noqoto taniye mu'anat iyo mudakar midkay doontaaba ha noqotee xaraka lagu icraabayo taniyada isku socota sida loo icraaba loo icraabi oo waxaad leedahay jaaa dawaa maalin laba maal u saaxiib ayaa timi jaaat awaataa maalin dawaataa amwaalin xoolo kuwa dawaataa afnaanin oo kale waa yahay sida taniyada loo icraabi muanaa haddii laga dhigo jamcu muanatu saalim haddii laga dhigo dawaatu weeyaane jamcu muanatu saalim sidii ayaa loo icraabay jamcu mudakaru saalim haddii laga dhigaana jamcu mudakaru saalim oo dawuu iyo dawiilo yidhaahdo wakaa waxaa shardi ah duu laba shardi ayay leedahay bimacnaa saaxib waa inay tahay mufrad mudakerena waa inay tahay labadaa shardi marka laga helo ayaa xaalatu rafcada waw lagu rafcinaya xaalatu nasbada alif xaalatuljarkaya fam ayaa kuu yimid saddex shardi buu leeyahay miimka waa in laga gooyaa waa shari famuun miimkaa u dambeeya waa inuu maqan yahay shari wey shari labaad yaaulmutakalim waa inaan loo idaafaynin oo fiya waa inaadan dhihin shari labaad wey shari saddexaad famka waa inaan la jamcinin waa inaan la jabcinin afwaah waa inaan la dhihin saddexdaa shardina famka loo shardiyaa afarta soo socota shan shardi bay leeyihiin musanifka qaar keeni doonaa marka ayaan ku dari doona intaa markuu sheegay musanifka ayaa wuxuu raaciyey hanun oo asbaau sita lagu lixeeyo in asbaau sitaha lagu daray xaalatu rafcada wow lagu rafciyo xaalatu nasbada alif xaalatulijarka iya waa la yaqaanaayo carab waa laga maqlay waxaase ka fiican in la nusqaamiyo nusqaanna wuxuu u jeedaa wowdii lagu rafcinaya aliftii lagu nasbinaye yadii lagu jaraya inta la xadfo nuuntii ka horraysa xaraka daahira in la icraabo oo la yidhaahdo haadaa hanuka wara'aytu hanaka sidaa in loo icraabaa fiican xaraka daahir nuunta korkeeda la icraabo xuruuftii dambena la xadfo sidaa macnaheeda waxa weeyaan han laba icraab ayaa ku bannaan xuruuf in la icraabo waa laga fiican yahay xaraka daahir dhuunta korkeeda la saarayo in la ciraabo wawjka fiicani abun iyo akhun iyo xamun saddex icraab baa ku bannaan xuruuf in lagu icraabo waa wejka fiican oo haadaa abuuka wa akhuuka wa xamuuka la yidhaahdo in xaraka daahir ee la icraabo iyo in maqsuur laga dhigay xarake muqadar ee la icraabee alif lagu taago waxa ugu wanaagsan in xuruuf lagu icraabo oo haadaa abuuka wa ra'aytu abaaka marartu biabii waxaa ku xigaa alif in lagu taago maqsuur laga dhigo oo jaaa abaaka ra'aytu abaaka marartu biabaaka la yidhaahdo mansuub calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratu cala lalif marfuuc calaamatu rafcihi damatu muqadaratu cala sidaa in laga dhigaa yaa ku xigta waxaa ugu liidata xaraka aahira in la icraabo oo haadaa abuka wa ra'aytu abaka wa marartu biabika la yidhaahdo taasaa ugu liidata waa yahay han laba icraab ayaa ku bannaan baa niri labadaa icraab xuruuf in lagu icraabo weeye faraa diiday oo farri wuxuu leeyahay weligeed wax la maqlay ma aha waxaan maqlay ma aha caraboo han xuruufka ku icraabi xaraka daahira unbay ku icraabaan laakiin waa laga xujaheliyo siiba weyhi ayaa sheegay waxaana la yidhaahdaa man xafida xujatun calaa man lam yaxfad ninkii wax soo xifdiyo xujo wuxuu ku yahay ciddaan waxba xifdinin war waxaa ma jiro oo maxaad u leedahay ma jiro de ma aanan arag eh, haddaad arag jaahilaa tahay waay anaa arkay anaa aqaana aniga iga faa'iidayso macnihiisaasay noqon ee anigu waxaas ma aqaano cilmi ma noqonayo cadamulcilmi laysa bicilmi cilmi la'aan cilmi ma noqonayo oo muxuu ahaa cilmi kuma noqonayo cadamulcilmi laysa bicilmin mid u dhowaa jirta laakiin cilmi ah alcilmu bilcadami cilmin waaye sow waxa inuusan jirin haddaad og tahay cilmi weeye waxaa ma jiro inuusan jirinna addiladaasan u haya taa cilmi waaye sax laakiin waxaa anigu ma ogi adigu haddaada oge dad kalaa oge adigu jaahilaa tahay weeye macnihii haddaba farre ee adigu ma ada maqan laakiin siba weehi baa maqlay mar hadduu siba weehi maqlay xujuu kugu yahay weye macnihii wakaa abun ee min daaka asbaadaas ee aan sifaynayo ayuu ka mid yahay duu lafdiga duu ah in abaana waa haddii uu muujiyo suxbatan saaxiibnima labadii shartiyuu lahaa mid ka mida weeye midka kalena mufrad mudakari waa inuu yahay walfamu famna waa ka mid xayu meel ayuuna uga mid yahay almiimu miim baana uu fogaado minhu famka uu ka fogaado oo miimka laga xadfo abun iyo wa akhun iyo waxamun iyo wahanun saddexdaasi afartaasi kadaaka duu iyo fam ayay la mid yihiinoo xaalatu rafcada wow xaalatu nasbada alif xaalatuljarka iyo asbaadii aan ay ka mid yihiin abun mubtada akhun iyo xamunna cadfun bilaa caadif wey ku cadfan yihiin xarful cadafkii ayaa laga xadfay daruuratu nadbi bay khaas ku tahay ama itisaac ayaa loo xadfi karaa cinda almusanif wahanunna ku cadaf abun kadaakana khabar uga dhigo dhexda galay wanaqsu nusqaamin fii haada alakhiiri kan dambe la nusqaamiyo hanuntu u jeeda hanun inaan xuruuf lagu icraabine xuruuftii lagu icraabi lahaa inta laga xadfo xaraka daahir ee la icraabo hanaka hanika la yidhaahdaa ayaa axsanu wanaag badan wa fii abin wataaliyeyhi waa yahay ab iyo labada ku xiga oo abun akhun xamun saddexdaasi ayagu nusqaaminta ka warran ma ku fiican tahay way ku bannaan tahay laakiin waa naadir waxaaba ka wanaagsan maqsuur in laga dhigaya alif lagu taago xaraka muqadara ah. wayanduru nusqaamintii naadir weeye yanduru faacilka wuxuu u noqonay damiir mustatira wanaqsudii ayuu u noqoni wayanduru naqsigii iyo nusqaamintii naadir weeye fii abin ab ayuu naadir ku yahay iyo wataaliyeyhi ab labadii ku xigay wa qasruhaa maqsuur ka dhigiddeeda asmaadan in alif lagu taago xaraka muqadarena lagu ciraabo maqsuurba laga dhigo ashharu mid caannimo badan oo shuhro badan weeye min naqsihinna nusqaamintooda ay ka caanimo badan tahay inta la nusqaamin lahaa alif in lagu taagaa dhaanta sida ayuu ujeedaa wa qasruhaa mubtada weeye ashharuna waa khabar min naqsihinnana mintii mafduulka ismu tafdiilkeed dabadhici jirtay jari jirta weeye in la hormariyaa daruuratu nadbi bay khaas ku tahay itisaac may wain takun bitilwi min mustafiman falahumaa kun abadan muqadiman ka mili miman anta khayrun walada ihbaarini taqdiimu nasran walada nasr waay qaliilnimay u soo aroortaa marka daruuratu nadbi ayuu u hormariyey washardu da licraabi an yudafna laalilyaaka jaa akhuu abiika dactila wa shardu daakan alicraabi icraabka shardigii an yudafna asmaada waa in la idaafeeya liqayri lyaaiya waxaan ahayn waa in loo idaafeeya lilyaa'iya waa inaan loo idaafaynin wadalika ka jaa akhuu abiika dactila weeye yacni wuxuu leeyahay asmaa'u sita arka xuruufta lagu icraabayo shuruud bay leeyihiin fam iyo duu shuruudoodii waa soo sheegnay oo duuna laba shardi bay lahayd bimacnaa saaxib waa inay tahay mufrad mudakerana waa inay tahay famna saddex shardi bay lahay miimka waa in laga gooyaa yaaulmutakalim waa inaan loo idaafaynin waa inaan la jamcinin waayahay saddexdaa shardi ayaa loo sharday mufrad waa inay tahay macnaha afarta soo hadhay shan shardi ayaa loo shardini shantaa shardi laba shardi buu ka sheegay saddex shardina wuu ka tegey laakiin waxoogaa inuu ishaaraad moodaa ibnu caqiilku wuxuu waa laga garan karaa beydku shanta shardi shardiga hore waa in la idaafeeya ismaada waa inay mudaaf tahay shardi labaad mudaafu ilayhiga loo idaafaynaya yaaulmutakalim waa inuusan noqonin labadaa shardi isagaa sheegay saddexda shardi ee uu ka tegey asmaada waa inay mufrad tahay oo taniye iyo jamca waa inayan noqonin mukabbar waa inay tahay oo aan la tashiirinin waa inaan la nisbayninoo yaa u nisbe aan loo dambaysiinin ubayuka abawiyun iyo akhawiyun waa inaan la dhihin shantaa shardi ayaa loo shardinaya awalan asmaada waa in la idaafeeyaa yaaulmutakalim waa inaan loo idaafaynin mufrad waa inay tahay oo taniye iyo jamc waa inayan noqonin mukabar waa inay tahay oo inaan la tashiirinin waa inaan yaa u nisbe loo dambaysiinoo aan la nisbaynin shantaa shardi marka laga helo ayaa xuruuf lagu icraabi afarta abun iyo akhun iyo xamun iyo eh, hanun wa shardu daakan alicraabi ee icraabka shardigii an yudafna asmaadaas waa in la idaafeeyo laa xarfulcadaf weeye macduufu calayhigii baa xadfan ligayri ilyaai ya waxaan ahayn waa in loo idaafeeya laa lilyaai ya waa inaan loo idaafaynin wadaalika ka jaaa kuwa abiika dactila ee wuxuu miisaaliyey asmaau sitihiyo shuruudii jamcistay xuruufna lagu icraabay jaa'a waxaa yimid akhuu abiika aabbaha walaalkii ayaa yimid ctilaa'in isweynaysiin iyo isa sarraysiin xaal walaalka u saaxiib yahay iskirinayo jaa'a ficlun maadin akhuu waa faacil marfuuc calaamatu rafcadana wowda weeye akhuu mudaaf abii mudaafun ilayhi majruuc calaamatulijarka ya'da weeye abii mudaaf kaafta mudaafu ilayhi daa xaalo weeye ictilaa'i waa calaamatu nasbada alifta ictilaa'inna mudaafu ilayhi weye daada xaaladee akuuday xaalo ka tahay ee abida xaalo kama aha waayo mudaafu ilayhi wax lagama xaalaynayo ilaa saddex arrimood midun waa inuu noqdaa musanifka matniga ku keeni doona walaa tujiz xaalan min almudaafi lah ilaa ida iqtada almudaafu camalah ow kaana juza maan lahu udiifa ow mila juzihi falaa taxiifa saddex arrimood mid inuu noqdo mooye mudaafu ilayhi in wax laga xaaleeyaa laa yejuus saddexdii midna ma aha mar hadduusan ahayn faacilka ka xaalay akuuda siiba weyhin in la yidhahdaa bannaynayaayoo hilfaha loo qaadi doono waa arki doonaa wa shardu daakan alicraabi icraabka shardigii an yudafna waa in la idaafeeyaa laa lilyaiya waa inaan loo idaafaynin wadaalika jaa'a waxaa yimid akhuu abiika aabbaha walaalkii ayaa yimid dactilaa'in isa sarraysiin xaal uu saaxiib yahay walaalka bilaalif irfac ilmuhana wakiila idaa bimudmaran mudaafan wusiila kiltaa kadaa kanaani wanataani kabnayni wabnatayni yajriyaani wa fii jamiici hal alif jaran wa nasban bacda fatxin qad ulif irfac rafci almuhanaa muhanne iyo wakilaa labadaa waxaad ku rafcisaa bilalifi alif idaa waqtigiina kilaa alif ku rafci wusila lala xidhiiriyo bimudmarin mudmar mudaafan xaaluu yahay mid loo idaafeeye wusila lala xidhiiriyo kiltaana kadaaka kilaa bay la mid tahay inaani iyo wanataani labadaa lafdi yajriyaani way soconayaan kabnayni wabnatayni ibnayni ibnatayni xaal ay la mid yihiin wa takhlufu way bedeli alyaau eh, ya fii jamiicihaa asbaada dhammaanteeda alalifa alif ayay khaliifka noqonayo bedeli jaran waqta jarin iyo wanasban waqta nasbi bacda fatxin fadxa gadaashi xaal ay tahay fadxaha oo qad ulifa horay loo bartay baabu niyaaba kii labaad ayuu halkan ka bilaabayaa musanifka muana iyo mulxaqaadkiisii wey muane iyo mulxaqaadkii xaalatu rafcada alif ayaa lagu rafcini xaalatu nasbada yayaa lagu nasbina xaalatuljarkana yayaa lagu jeri waayahay icraabka noocaasi waa icraabka mashhuurkee la yaqaano weligiiba alif in loo laazimana icraab weeye oo muhanoo dhan alif inta loo laazimo xaraka muqadara in la icraabo icraab kaloo musanifka uu keeni doono waxaa ka mida nuunta in la icraabo oo alif inta loo laazimo nuunta dusheeda icraabkii la saaro oo la yidhaahdo haada jaaa zaydaanu ra'aytu zaydaana marartu bizaydaani sidaa in la yidhaahdaana qolaa qabtaayo insha allahu tacala musanifka wuu keeni doonaa laakiin icraabka ugu mashhuursanee la wada yaqaano xaalatu rafcada alif in lagu rafciyo xaalatu nasbada iyo xaalatuljarkana ya lagu nasbiye lagu jaro aswaau site iyo mulxaqaadkii waayahay mulxaqa si aan u garanno waxaan u jeedaa eh, muana iyo mulxaqaadkii si mulxaqa aan u garanno muana maxaa la yidhaahdaa xadka muana uu leeyahay muxuu yahay ilaa muanaha sida asmaau sitihii afraad la tirinaya maaha asbaa usitayn lix ismi bay ahaayeen xadeen uma ayan baahnayn abuuka akuuka xamuuka khalaas waad xifdiniba taniyadaasi waa fara badan tahay xad lagu garto waa inaad keentaa muane waxaa la yidhaahdaa maa dalla cala nayni biziyaadatin fii aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi milihi calayh ibnu caqiilka matnigiisa saaraya sidaa uu tacriifinaya maa dalla cala nayni ismi tusiyey laba biziyaadatin fii aakhirihi ziyaado dabayaaqada uu ku watana kugu tusiyey labo saalixin litajriidi labadaa ismi in la kala qaadana ay suuroobi karto iyo wa cadfi milihi calayhi mid lamida in lagu cadfo maa dalla cala nayni biziyaadatin fii aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi milihi calayhi wuxuu u jeedaa si aad u fahanto miiaal zaydaani waa muana muane inuu yahayna waxaad ku garani labuu tusinaya maa dalla cala nayni weye laba zayd ayuu ku tusin waayahay labada zaydna wuxuu kugu tusini biziyaadatin fii aakhirihi alifta gadaasha ka saaran alifta iyo nuunta loo dambaysiyuu kugu tusini labanimada ee daata ahaantii kuuma tusinayo ismi waxaa jira daata ahaantee labanimadaba kuu tusinayo sida shafcun haddii la yidhaahdo shafcun lafdigan macnihiisaabaa laba ah ziyaado uu gadaal ku watala laba kugu tusin maayo ismigaasi ahaantiisu kuu tusinaya amaa zaydaani biziyaadatin fii aakhirihi wuu labanimada kugu tusin waayahay saalixin litajriidi labadan ismiyee la isku daray in la kala qaadaa dhici karta oo zaydun wa zaydun in la yidhaahdaa dhici karta waxaa lagu bixinayaa inaani inaani labuu tusinaya kilaabaa lamida labuu tusinaya ziyaado gadaasha uu ku watana wuu kugu tusini laakiin lama kala qaadi karo inunoo hal ruuxa iyo inun kaloo ruuxa wax jira maaha taniyadu waxa shardiga kala qaaditaan waa inuu aqbalayo saalixin litajriid marka la kala qaadaana waa cadfi milihi calayhi mid lamida waa in lagu soo cadfi karo min baabi tagliib waxaa la yidhahdaa baxya qamarayni baa tira qoraxda iyo dayaxaad isku dartay qamaraani hee qamaraani labuu tusinaya ziyaado aakhirka uu ku watuuna ku tusin in la kala qaadana way dhici karta laakiin mid lamid ee laguma soo cadfi karo oo qamarun iyo shamsun bay kala noqonayaane qamarun wa qamarun wax jiraba maaha adduunyadaba hal qamaraa jira ee qamarun iyo shamsun heyrkiisa lagu cadfi kaas min baabi takliib baa la yidhaahdaa iyo taniye fiican maaha waayahay xaddaasuu taniyada leeyahay toddoba shardioo dee kitaabkii horeba aan ku soo marnayna uu leeyahay nadmi inaan ku jamcin jirnay toddobadaa shardina waxay ahaayeen shardulmuhanaa khudarigana waa qoraya abyaadda shardulmuhanaa an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran maa rukiba muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaailun lam yuqni canhu hayru shuruudan musannaha aan u shardinaynee toddobada ah ama sideedda ah jamcu mudakaru saalim iyo jamcu mu'anatu saalimna waa loo shardini oo ay wada leeyihiin shardulmuhanna an yakuuna mucraban horta ismiga la taniyeynayaa mucrab waa inuu yahay ismi mabni lama taniyeeyo ayna asmaada mabnigaan taniyaynaya laa yumkin wax suuroobi kara maaha ismiga a taniyayni waa in uu yahay mucrab oo haadaani iyo alladaani soo taniye ma aha mabnina waa ahaan jireeni war ma aha taniye sidiisaa loo dejiyey lafdigani yuu mawduuc ku yahaye mabnina u yahay ee muana ma aha waa yahay an yakuuna mucraban wa mufradan mufrad laga soo taniyeeye waa inuu leeyahay inaani oo kale waa inuusan ahaynee mufrad laga soo taniyeeye waa inuu leeyahay mufradan munakaran nakira waa inuu yahay ismiga xataa macrifa haddii uu ahaa calamka marka la taniyaynayo tankiirkiisa waa in la niyoodaa marka la nakireeyo kadib ayaa la taniyeyn karaya la jamcin karaya maaruukiba murakab waa inuusan ahayn tarkiib masjiah iyo tarkiib isnaadi a ah midna waa inuusan ahayn bacla baka iyo xadra muute iyo shaaba qarnaaha waa inuusan ahayn muwaafiqan fi lafdi labada ismiye la isku taniyeynaya lafdiga waa inay iska waafaqaan zaydun wa zaydun waa inay isla yihiin walmacnaa macnahana waa inay iska waafaqaanoo hal jinsi waa inay isla yihiin oo bani aadam waa inay isla yihiin ama wax kale zayd oo nin ah iyo zayd oo faras ay iskuma taniyeyn karaysa oo jaaa zaydaani zayd iyo faraskiisaan u wada wada laa horaa kaaga filan laakiin macnihiisa waxa weeye wax lagu taniyeeya adduunyada waa inuu jooga qoraxdoo kale wax lagu taniyeeya male waayahay lahum mumaailunta waxaa kaaga filan muwaafiqan fi lafdi walmacna ismiga lagu taniyeynaya lafdiga iyo macnaha waa inuu ka waafaqaa mumaailba hadduusan lahayn dembe wax waafaqaba heli maayo shardiga toddobaad lam yuqni canhu hayruhu taniyada wax kaa kaafiya waa inuusan jirin taniyada dani kugu khasabtay waa inay noqotaa waxaa jira asmaa taniyaba aan loo baahnayn oo meeshaad taniyeen lahayd ismigani ismi kalaad isticmaalay isagaana kaaga filan miaal afar ninaa dhankan ka timid afar kalena dhankanay ka timid arbacaani inaad tidhaahdaa looma baahna jaa arbacaani maxaa dhacay amaaniyatuna kaaga filan ismi sidaa wax kaaga filan la helaya waa inuusan ahayn bacdun iyo bacdunna lama taniyo bacdaani lama yidhaahdo juzunaa kaaga filan sawaaun lama taniyeeyo siyaani ayaa kaaga filan sawaain oo taniye ah samaac ayaa loo maqlay laakiin waa naadir shaad weeye fayaa rabbi in lam tajcali ilxuba baynana sawaa'ayni fajcalnii calaa xubbiha jaldan majnuunu leyla in la yidhaahdo gabayadiisi ay ka mid tahay fayaa rabbi in lam tajcali ilxuba baynanaa sawaa'ayni gabadhaya aniga jaceylka kuwa ku siman haddaadan naga yeelin fajcalnii calaa xubbiha jaldan ayaa jaceylkeeda nin u adkaysan kara rabbiyow iga dhig sidaas u marka sawaaayni buu taniyeeyey waa shaad iyo wax la maqlaya ma aha qiyaas ma aha waaya shuruuda ayaa waxaa loo shardili muanaha mulxaqiisa waa shan lafdi afar lafdi musanifkaa sheega halla wuu ka tegey waa shantii nadmiga aan ku jabcin jirnay beydka bilowgiisa ma la fahmaya hee sax waay wa alxaqu lmuana kilaa kilta wamaa sumiya wana wanataa laakinahum fi lwalayni ishtarauu idaafatan ila damiiri faclamaa wamaasi waahadayni jaaa mulaqan can itaqyiidi biladii qad culliqa shan lafdi ayaa mulxaq waxay u tahay muanaha shantaa lafdi waa inaani iyo inataani musamaa bihi iyo kilaa iyo kiltaa shantaa lafdigu kilaa iyo kiltaa inaani iyo inataani iyo musamaa bihi musamaa bihi macnaheeda waxa weeyaan zaydan iyaod ruux bixisay taniyada hal ruux magac uga dhigtay waa shantaa lafdi laba lafdi shardi bay leeyihiin saddex lafdina waa bilaa shardi labada lafdiga ee shardile waa kilaa iyo kiltaa waxaa shardi ah damiir in la idaafeeyaa shardi ah ma jirto kilaa iyo kiltaa in la idaafeeya laazim weeye weliba ismi saddex sharti laga helaa loo idaafeeya matnigu musanifka ku sheegi doona insha allahu tacaala baabulidaafa in la idaafeeyaa shardi ee wax jira ma aha idaafada way laazimayaane loo shartin maayo waxaase la shardinayaa mudaafu ilayhiga waa inuu damiir noqdaa ismi daahira waa inuusan noqonin ismi daahira waa inaan loo idaafaynin ee kilaahumaa kiltaahumaa waa in la yidhaahdo damiir loo idaafeeyo waayahay saddexda lafdiyaee kale inaani inataani iyo musamaabihi waa bilaa shan wa alxaqulmuhanaa waxay xaleeshiyeen amsatan shan kilaa iyo kiltaa iyo wamaa wixii sumiya magac laga dhigtay iyo wanaa iyo wanata laakinahum naxwiyiin ishtaraduu fi lwalayni labada hore waxay u shartiyeen idaafatan ila damiiri damiir in loo idaafeeye faclaman ogow wamaa siwaa labadaa wax ka soo harayna jaaa wuu yimid mutlaqan xaal laga sii daaya cani taqyiidii qaydid biladii kii lagu qaydo qad culliqa kii hore lagu xiray irfac rafci almuana muana iyo wakilaa bilalifi alif ku rafci idaa waqtigiina alif ku rafci wusila lala xiriiriyo lafdiga kilaa bimudmarin mudmar lala xiriiriyo mudaafan xaal uu yahay mid loo idaafaynayo wasila lala xiriiriyo kiltaa lafdiga kiltaaa kadaaka kilaa ayuu la mid yahay xagga shuruuda mulxaqnimaduu kala mid yahay inaani iyo wanataani labadaa lafdi yajriyaani way soconayaan kabnayni sida ibnayni iyo wabnatayni oo kale oo ibnayni iyo ibnatayni waa laba musanoo xaqiiqa ah inaani iyo waa mulxaq oo wuxuu inaani iyo inataani mulxaq muanay u yihiin muaniha ibnayni iyo ibnatayni ay ka mid yihiin yay mulxaq u yihiin inaani iyo inataani intaas u jeeda inaani iyo inataani labadaa lafdi yajriyaani way soconayaan kabnayni sida ibnayni oo kale iyo wabnatayni sida ibnatayni oo kale ay u soconayaan oo yajriyaani lagu tacallujiyo xaala bannaan icraaba kale la waa bannaan wa takhlufu xaalatu rafcada alif ayaa lagu rafciye soo ma ahan xaalatu nasbe iyo xaalatu jarij baa yimi wa takhluful yaau ya ayaa bedeliyo khaliif noqoni fii jamiicihaa musannaha iyo mulxaqiisii dhammaan alalifa alif ayay khaliif ka noqoniyo meesha alifta taalle ya baa dhici zaydaani sooma ahayn daalka alif soo kuma xigi ya baa ku xigio zaydayni baad leedahay fii jamiiciha jaran waqta jarin iyo wa nasban waqta nasbin bacda fadxin fadxa gadaashii xaal ay yada tahay fadxaha oo qad ulifa horay loo soo ogaaday goorbaa la soo ogaaday hee markuu alif ku rafcsanaaba fadxa ka horraysa aliftu fadxadii alifta ka horraysa tii unbaa yada ka horraynayo reebiyo zaydaani meeshay ahayd baad zaydayni leedahay wallahu aclam sal allah wsalam wbaarak cala nabiyina maamd suaal suaaleel khamiis maadaama ay tahay